بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت فقوت الروح يا قد ذقت كجرمها فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت falow qad duqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa haddaad dhadhamin lahayd dhacman dhadhan la aharta tacalluma la aharta waxaad dooran lahayd oo wax walbaba ka hormarin lahayd atacalluma waxbarashada waijtahadta waadna ku dadaali lahayd walam yashqalka kumana mashquuliyeen canhu tacalumkii iyo waxbarashadii kaa mashquuliyeen hawan hawo mudaacun liska adeeco oo wixii naftaada ay jeceshahay hawadeeda inaad iska dabagasho cilmiga barashadiisa kaama mashquuliseen walaa dunyaa adduunyana kaama mashquuliseen bisukhrufihaa birbiriqeedii iyo qurquruxdeediiyo dhalalaalkeeda futintaa laguguma fidneeyeen walaa alhaaka canhu cilmiga kaama mashquuliyeen aniiqu rawdin beer qurux badan oo dhalaalaysa yacni bustaan iyo beer dhalaalkeed kaama mashquuliyeen walaa khidrun daatu khidrin mid u saaxiiba qol oo gabadh ahoo gurigeedu joogto oo biziinatihaa iyada bisababi ziinatihaa quruxdeeda sababteed aada kalifta jeclaatayna kaama mashquuliseen marka musanifka raximahu llah weli wuxuu wadaa muqaaranada iyo isgarabgelinta bayna alcilmi annaafic cilmiga oo la barto iyo adduunyada iyo mashquulkeeda marka haddii aad cilmiga dhadhamiso dhawq iyo dhadhan ayuu cilmigu leeyahay dhadhan buu leeyahay iyo macaan maxaa yeelay cilmigu wuxuu ku gaadhsiinayaa xalaawat aliimaan iimaankii baa qofka u ziyaadaya daaqa dacma aliimaan man radiya billahi raba wbilislaami diinan wabimuxamedin rasuula iimaanku dhadhan buu leeyahay cilmigii iimaankaas lagu gaarayay ay kordhinayeena dhadhan buu leeyahay bacd asalaf asaalix waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen haddii ogaan lahaayeen low calima almuluuk maa naxnu fiihi laqaataluuna calayhi bisuyuuf hadday ogaan lahaayeen madaxda iyo boqorada nicmada aan haysano waxay nagula dagaalami lahaayeen seef yani wayng way nagu ceridii lahaayeen oo intay nagu imaadaan bay xoog nooga qaadan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen waxaan haysano cilmiga qofka baranayo iyo qofka bartay iyo qofka baraayo iyo wanaagga uu leeyahay iyo macaanka iyo dhadhanka uu leeyahay dadka hadday ogaan lahaayeen way isku wada imaan lahaayeen meel kaleba ma aadeen sheikhulislaam ibnu timiya isagana waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray waxaan ahaa mararka qaar oo cilmiga iyo masalada iyo baxhigeedi iyo fiirinteedi iyo akrinteeda uu aada u dhadhansado yaa wuxuu dhihi jiray ehlu jannaha hadday dhadhan iyo macaan waxaan annaga ku sugannahoo kale ay helayaan oo ay ku sugan yihiin inahu inahum la fii cayshin tayib noolal wanaagsan bay ku sugan yihiin yani ahlujanihii buu leeyahay ma macaankan aan haystaan wax ka fiican bay haystaan bayno hadday macaankan oo kale ay helayaan iyo dhadhankan ana dareemayno ila dhadhanka iyo macaanku qalbiga waayo waa nafta iyo ruuxda oo qanacda oo u macaansata cilmiga iyo barashadiisii iyo ku faraxda hadba masalada iyo wax u kordhaayo xataa qaarkood waxay annadar binu shumayl waa kale laa yajidu rajulu ladata alcilmi xataa yajuuca wayansaa wayansaa juuca qofku ma helayo cilmiga macaankiisa ilaa intuu gaajoodo gaajadiisina uu halmaamo waa gaajaysan yahay gaajadiisina waa halmaansan yahay ya gaajaysan gaajadiisina waa halmaansan yihi dayib gaajadiina waa halmaansan yahay way dhacdaa mararka qaar waxaa dhici oo dhici jirtay culimmada cunto loo keenay inuuba fiirinba waayeba isagoo cuntaba cunin inuuba iskaba iloobay inuu cunto cunay cunayba uu iska iloobayba gaajana waa haysaa masalada iyada ahe daba socdo yaa wax walba oga daran se uu daba socdo yaa laga yaaba inuu waaga ku beriyo oo laga yaabo inuu barqinkii oo kale helo culamada qaarkood sidaasa laga soo wariyey way farbadin yihin amhilada noocaas oo kale ah marka qofka dhadhanka cilmiga ma helayo ilaa uu intuu gaajoodo gaajadiisii dareemi waayaba dareenka gaajadiiba ay ka tagto marka waa dhawq iyo dhadhan iyo macaan gaara oo uu dareemayo qofka daalibulcilmiga ee cilmiga baranaya xayaato dayiba ah ayuu dareemayaa falow qad duqta haddaad dhadhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa dacma dhadhamin laaharta waxaad dooran lahayd atacalluma waxbarashada waijtihaadta waada ku dadaali lahayd ijtihaad badlu ljuhdi waistifraaq lwusci wax allaala wixii tabar iyo taagaad haysa dhanbaad ku bixin lahayd waqtigaadaad ku bixin lahayd wax walba baad ka hormarin laheyd haddii aad cilmiga macaankiisa ogaan laheyd walam yashqalka canhu kaamana mashquuliyeen hawan mudaac hawadan waxaasaan soo qabsan iyo waxaasaan rabaa iyo waxaasaan raadin iyo waxaasaan eeb iyo cilmiba laisgarab dhig adiguba isgarab dhig haddaad cilmigaadii iyo waxbarashadaadii iyo aqoontaadii iyo isgarab qabato naftaada hawadeedii cilmigaa kaaga daran wax walbaba maxaa yeelay cilmigu waa fursatu saaca fursatu zamanin muxadad waxaa laga yaabaa inaad wakti aada hesho waktina aabad weydaba dhici karta xilligaa marka inaad aada iyo aada ugu mashquulsaan rabaa lagamana dhergo manhumaani laa yashbicaan labada qof ee aan dhargin bay kamid yihiin daalib ulcilmi wa daalib dunya labadaas marka labadaba waa la jecel yahay lakiin cilmiga fiican walam yashqalka canhu hawan mudaac walaa dunyan adduunyo bizuqrufihaa adduunyada iyo qurquruxdeeda futinta laguguma fidneeyeen waad maqlaysaa kitaab xoor baad maqlaysaa qof cilmi intuu bilaabay oo cilmiga akhrisan jiray iskaga dhaqaaqo o iskaga tegay yah adduunya un baa ninkaa jiiday soomaa qofka addunya un baa jiiday wax raadso wax raadso bacsharaan ku mashquulay aleelahay maamul kalaan ku mashquulay adduunyaha ila tagtay ayaad maqlaysaa oo kula calacalaya walaa alhaaka canhu kama mashquuliyan cilmiga aniiqu rawdin rawdo iyo beer dhaldhalaalkeed beertii baan ku mashquulay oo mooskii baa baxay oo yaanyadii baa baxday oo waxaanaan abuurayo oon waraabinayo kumaada mashquusheen walaa khidrunna kumaadan mashquusheen alkhidru daatu khidrin yaa ku jirta meesha khidri mid u saaxiib ah oo qol qol ku jirta gabadha iska dhaaf midda kale daatu qadrin waa soo ogaanay abata alakyaasu dalaaqaha bata ayaa soo maray laakiin midda xataa daatu khidrigahe qiimaha badan gurigeeda joogto kumaada mashquuseen biziinatiha quruxdeeda kalifta maada jeclaateen alkalif waxa weye alishtiyaaqu waalxubu bishay alishtiyaaqu waalxub shayga oo loo hiloobo oo la jeclaado oo la caashaqo ayaa kalif la yidhaahdaa walaa walaa khidrun walaa khidrun biziinatiha kalifta kumaadan mashquusheen ee cilmiga iyo raacashadiisa iyo kujeesashadiisa ayaad waxba ka hormarin laheyd sahrii litanqiixi alculuumi ala duli min wasli haaniyatin wa tibi cinaaqin imam shaafici abyaadiisa kamid ahayd inaan kusoo jeedo litanqiixi alculuum cilmiga oo la kala dhigdhigo oo masaaisha oo la kala xidho iyo in maaragtay la fahmo ayaa wax walbaba iga macaan buu dhihi jiri haaniya ah, almara alhaaniya waxaa weeyaan waa midda istaqnat can sixaaqi lbadan yani waxa jidhka la marmariyey iyo isqurqurxintii midda intay kabadba kaba deeqtoontay qurux iyo jamaal ilaahay siiyey iyo wax allaala wixii dhiib iyo udgoona laismariyey iyo waxoo dhan ba tanqiixulculuum baan ka jeclahay buu yihi wa sariiru aqlaamihi calaa safaxaatiha axlaa min adawkaai waalcushaaqi ah, qalamka waxa lagu qoraayo dhawaaqiisa shanqadha sariir la yihahdaa jarab jarab jarab qalinka safxadiisa yaan ka jeclahay bu min adawkaa waxyaala laismariyey oo laisku udgareeyey waa hal iyo cushaaq ayib marka sidaasay salafku ay cilmiga iyo waxbarashada iyo aqoontu ay wax walbaba ogala horeeyeen oo oga jeclaayeen faqut faquutu ruuxi halkan wuxuu isgarab gelinayaa quutu ljsaami aljasadi wa quut ruux insaanku wuxuu ka kooban yahay laba shay ruux iyo jasad jasadku quud buu u baahan yahay waa cunto iyo cabid iyo waxaa waayo ruuxduna waxay u baahan tahay iimaan iyo cilmi iyo akhlaaq bay u baahantay ruux baa la yidhaahdaa nabigeenaba alayh salaam waxyiga ayaana ruuxda asaga ah lagu nooleeya asagaaba lagu magacaabo mararka qaar wakadalika awxayna ilayka ruuxa min amrina ayaaba lagu magacaabayba marka inuu qofku uu ruuxdiisa macaani iyo cilmi uu yeesho waxay ka kaalmaynaysaa inuu daar laakhira uu nolol wanaagsan ku noolaado wa ina daar alaakhirata lahiy alxayawaan nolosha dhabta ah ee lagu daa'imayo ee baaqiga ah een zuulaynin een go-aynin waa daaru laakhira waxaa lagu helaa marka qof ruuxdiisa ayay wanaagsanaatay amaa daarta kaleo daaru dunye ah iyadu waa zaa'ila wax jirkaada oo markaas taad ku waxayso adduunyadaas aad raaciso kadibna waa iska zuulaysaa lacibun walahwun buu ilahay ku tilmaamay ciyaar iyo wax dhammaanayso oo maalmo kooban uu ku baabi'i doonto haddaba middan arwaaxda in la nooleeyo oo la quudiyaa fiican si janno iyo daaru laakhira loo helay iyo daaru lxayawaan fa quutu ruuxi ruuxda quudkeedu arwaaxu lmacaanii waa macaanida arwaaxdeeda wey yacni cilmiga iyo macaanidiisa ruuxda ku jirtaa waxaa lagu nuule nooleeyaay oo lagu quudiyaa arwaaxda iyo muxuuaha ruuxda walaysa ma aha bian dacimta inaad wax cunto oo walaa sharibta inaad wax cabta ma ahee waa inaad ruuxulmacaani aada nafta ku noolayso wey oo iimaankaada uu ku kordho oo khayrkaasi aada la imaanaysa waxba cilmiga uu kamid yahay ayuu ruuxdu ku kortaa ku kortaa amaa cunto iyo cabiddu jirka unbaa jirka unbaa ku koraya jirkuna wax yar buuba iskaga baahan yahayba inta kalena waxaa u baahan ruuxda iyo naftaa u baahan oo wax badan badan badan in lagu bixiya u baahan say u noolaato waxaa lagu noolayna waa qur-aanka iyo sunnada nabiga alayh salam iyo cilmiga naafica ah ilahina wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum limaa yuxyiikum ilah iyo rasuulka ajiiba markay idin yeeraan waxa ina nooleynaya ina nooleynaya waa qur-aanka iyo kariimka iyo sunada nabiga aleyh isalaatu wasalaam faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani wey macaanida arwaaxdeeda ayaa ruuxda lagu quudiyaa yani cilmiga iyo ruuxdiisa walaysa bian dacimta inaad cunto walaa sharibta walaysa an sharibta inaad cabta ma ahee waxa weeyaan inaad cilmigii iyo cibaadadii aad la timaadaan ruuxda wax lagu nooleeyaa oo laquudiyaa fawaadibhu cilmigaasi haddaba daa'im laguma dhihin tacalam saacatan watur saacatan iyo leanno cilmiga ninkii siiya bacdigiis wax yar buu siinaya kulligii ninkii siiyana bacdi buu siinaya waktigaad o dhan hadaad ku bixisaa laga yaaba inaad xoogow wax ka gaadha ma wada gaari kartid wa fooqa kuli dii cilmin caliim marka wuxuu ku leeya fawaadibu muwaadaba almuwaadaba cilmiga waxaa lagu gaadhaa almuwaadaba in la daa'imo ma aha wakti laga baxayo ma jirto bacda ikhwaanina waxaad arkaysaa intay xoogow ay soo akristaan kadib aada moodaysaba inay takharujeenba masalatu takharuj waa masalo oo dadku ay ku kalsoomeen wax takharuj leeyahay ma jirto kitaab baa kuu dhamaan karaa ku kalena waa ku sugi karaa lakin wax takaruj leh ma jira ma wax takaruj leh ma jiro waxay kamid tahay waswaaska talbiis ibliis bay kamid tahay qofka inuu intuu muqarar yaroo kooban akristo marxala jaamiciya u ka soo baxo ama wax kale uu ku dardaro deena u ka u ismoodaba inayna suuragal ahaynba inuu cilmi dambaba sii bartaba ya waa insaan yakhdacu nafsa naftiisu iyu khiyaamaya naftiisu khiyaamaya arrintaa ayadaa runtii sax ma intii aada cilmiga ku dhex jiri karta kudhex jir hataa imaam ahl suna axmed bin xambal shaybani imaamkaas cadiimkaa isagoo oday ah oo duq ah oo qabdii iyo qalinkii iyo tawaadii wata ayaa waxay dhaheen wa anta imaamu ahli sunna wa caalimu lumma adoo imaamkii ahli sunnaha ummadda caalimkeedia ah, miyaad aminkan qalin iyo qad wadataa markaasu wuxuu yihi maquuladii mashhuurkeed muxuu yihi min almixbara ila lmaqbara bu a qalinkaa iyo qadaa masaa u wadanaya ilaa qabriga aan ka galo waa ninkaad ogeed ee xifdiyey intaasoo aalaaf min alaxaadiid nabawiya biasaniidiha kitaabkiisa musnadka mawsuuca cilmiya musnad axmed bin xambal kitaabkiisa musnadka musnad axmed yihahdo arbaciin alf xadiid iyo intaasoo xadiid oo kale iyo maca fiqigoodii maca istimbaadkoodii maca qiyaaskoodii maca usuulkoodii maca masaa-ishoodii kale o dhan aladila almutafaq caleyha walmukhtalaf fiiha intaba markaasuu koobay caalim uu noqday welina wuxuu leeyahay maselan baaraya waan sii daba socdaa maselan daba socdaa buu leeyahay ilaa aakhir laxda marka ugu dambeysay sakaraadkooda iyo naftooda ayagoo wax baranaya oo akrisanaya oo qoraya ayay naftu ka bixi jirtay marka waxaan waa cibaado fawaadibhu daa'im oo cilmiga laazim wax yar oon maaragtay ha ku raadli noqonin laa tarda biduun wax yar ha ku raadli noqonin qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ahaado saaxibu himatin caaliya himo sare inuu lahaado haddaan kutubta magacooda keliya baran lahayn magaca kutubta keliya inaan wax garanay inaan ismoodi lahayn waxaa ku dhex jira gudahooda iska dhaaf kutubta keliya magacyahooda haddaan barin lahayn bale madhab keliya oo madaahibta kamid a ah shaaficiyada aan isba sheeganayna shuraaxu minhaaj inta sharax ee minhaaj laga sharxay keliya haddaan fahmi lahayn iyo musطalaxaadkiisa iyo dariiqadiisa iyo asaaliibtiisa iyo waxa ku dhex jira ama daahirka muuqaalka koraba adaan fahmi inaan wax fahansannaas ku arkanayn ama waxba aan ka garanayn marka qadarku aad buu u yaryahay dacfi badan baana jira laakiin niyaddana hala hagaajiyo cilmiguna hala laazimo hala daa'imo fawaadibhu daa'im cilmiga barashadiisa wakud qaado biljiddi dadaal ku qaado fiihi cilmiga aljid walijtihaad baa la rabaa cajis iyo wahsi iyo daal lama rabee xayawiye iyo waxaa la rabaa karti baa la rabaa jid biljiddi dadaal ku qaado fii cilmiga fain acdaakahu allah hadduu ilaahay ku siiyana intafacta waad ku intifaacaysaa nusqo kale waxay tihi akhadt waad qaadan wuxuu ilaahay ku siiyana qaado halkaas ishaara ku jirta in acdaakahu allah cilmigu waa caaaya min allah waa cataa min allah siisma isma xag alla ka haday wey inamaa ana alqasim wallahu mucdi buu dhihi jir nabig salaam anigu qaybiyaana ah wixii la ii sheegay baan sii gudbini laakin axadka siinaayo waa allah subxaanahu wa tacaala fahamka axadka bixiyana waa ilahay subxaanahu wa tacaala caliy bin abi aalib markii la yidhi hal khasakum rasuulu llahi sal l slam bishay nabiga wax maynugu khas yeelay umadaadkiina aalubeytka nabiga wuxuu yihi maya ilaa fahman acdaahu allahu rajula fahan ilaahay uu qof siiye mooyeene oo qur-aanka iyo sunada uu ka fahmay mooyeene fahamkana ilahay baa bixiya subxaanahu wa ilahay baa bixiya fain acdaakahu llahu hadduu ilahay ku siiyo intafacta cadiya min allah hadduu ilahay ku siiyo waad intifa waad ku intifaaci marka inaad ilahay ictimaado ood ilaahay subxaanahu wa weydiisataa la rabaa isagaa bixiya wataquu llaha wa yucallimukum allah ka cabsada asagaana bari man yuridman yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi diin nin la yidhaahdo shacbi caamir binu sharaxiil shacbiga wuxuu leeyahay waxaa la wey kayfa xasalta cilmi bal cilmiga saad ku baratay wuxuu yihi binafyi اlictimaad ictimaad calaa axadin siwa allah inaan axad allah aan ahayn aan ictimaadoon cuskado ayaan horta aana cuskanin nafyi ictimaad inaan axad aan allahayn aan cuskanin tawakul yani ilahay inaan ictimaado isaga inaan baryo isaga inaan weydiisto cilmi naafica isaga inaan wax weydiisto waa midda koobaad wsayru fi lbilaad inaan wada waddanka socdo oo meeshii kitaab liigu sheego iyo meeshii sheekh liigu sheego iyo meeshii cilmi liigu sheego aan u socdo wa sabrin ka sabri lximaar inaan sabro siduu dameerka u sabroo kale dameerka dee waa ka sabir badan yahay waa xayawaanka intii la rarto oo culees ka tan badan la saaro haddana aan kaa cararayn meel la kaa aadayn haddana iska soo qabsan haddana cay ugu dari wa sabrin ka sabri lximaar wa bukuurin ka bukuuri lghuraab waxaan kaloo cilmi ku bartay buu yihi ka lahaad sida tukaha uu u kallaho kale aroortii marka qabowga uu dhacayo dadku hurdada ay ku noqonayaan oon kallahoon meel kale kitaab u aado oon cilmi soo dhegaysto ayaan ku gaaray buu yihi cilmiga saasaan ku gaaray bu yihi cabdullahi bin cabaasna wuxuu dhihi jiray biqalbin caquul wa lisaanin sa-uul ya qalbi caqli badan oo dhakaa iyo fahal ilaahay siiyey iyo su-aal badan oo culimada aan weydiiyo ayaan cilmiga ku gaaray bu yihi qof kasta oo marka cilmi iyo aqoon iyo macrifo ilaahay siiyey ya waxaa weeyaan raaxo kumuuna helin raaxo kumuuna helin wuxuu ku helay tacab iyo mashaqo iyo sabir buu ku helay fawaadibhu daa'ima khud qaada biljiddi dadaal ku qaada fihi cilmiga fain acdaakahu llahu ad alla ku siiyana intafacta waad ku intifaacaysaa waadna qaadanaysaa khatara waa riwaay kale wa in ucطiita fiihi masale kalaa bilaabatay oo khatar badan oo cilmiga iyo berashadiisa kabasii dhib badanba waa masalat lcamal wuxuu ku leeya wain ucdiita haddii lagu siiyo fiihi cilmigii dhawiila baacin baac dheerarkii haddii lagu siiyo wa qaala annaasu dadku ay dhahaan inaka adigu qad calimta waxbaad baratay ama qad sabaqta riwaayo kale meel fog baad gaadhay falaa ta'man ha ka aamin noqonin su-aal allahi ilaahay su-aashiisa canhu qofka uu cilmiga uu ku weydiiyo bitawbiikinna uu kugu weydiiyo canaan iyo ceebeen iyo fadeexo inay xagga alla kaa qabsato arrintaa ha ka aamin noqonin inaad lagu yidhahdo tawbiiqi waa kan calimta waad baratay ee fa hal camilta ma ku camal fashay maslada maslada hore ka daran wey ya cilmiga haddii ilahay ku siiyo wain ucdiita fihi tawiila baacin baac dheer baaca waxaa weya labada gacmood oo la kala jiido la dhahaa baac labada gacmood oo siaa loo kala jiido ayaa waxaa la dhahaa baac marka waxaa la dhahaa fulanu dawiilulbaac fulanu lbaac fi hada lfan dawiilulbaaci fi hada alfan fannigan asagaa baac buu ku leeyahay fannigan baaciisa waa ka gaaban yahay ayaa las dhahaa marka haddii ilaahay uu ku siiyo cilmi dheer uu ku siiyo oo dadku ay kaaga wada maqraati kacaan ay ku yidhahdaan allah wallahi ibsaladan waa taqaanaa oo cilmi baad yeelatay inuu yidhaahdo intabih isjir madaakhil shaydaan shaydaanka meeshuu kaa soo geli inay ku gasho naftaada cujbo iyo guruur iyo kibir iyo isweyneen iyo iska ilaalin maradka haggaas ee xun ee qataalka ah ee cudaalkaa aadka u khatar badan marad cudurkaa iska ilaali a iska dhow falaa ta'man su-aal allahi canhu bitawbiiqin calinta waa baratay inuu ilahay kugu ceebeeyo ku yidhaahdo su-aalu tawbiiq su-aal la yidhaahdo lagu foolxumeynayo lagugu ceebeynayo calimta waad barataye fa hal camilta maku camalfashay arrinta iyadaa ah su-aasha ayada ka aamin noqon intaasa imaan doonteen waa su-aal cajiiba weeyaan adi culus waa midda ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku yihi ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun maxaad waxaynan ku camalfalaynin o yna samaynayna aada u tiraahdaan waa dembi weyn oo kabiira ah arrintaa iyada ah dembi kabiira ninkii naarta lagu tuuray xadiidkii fi saxiix albukhaari kusugnaa mindhicirkiisa calooshoo dhan ay soo dhacday ee ku wareegaya sidii neefkii xoolaha ee sisinta lagu shiidayo o kale si u wareego kale ehlunaarku ay iskugu imaadeen dhammaantood ee ay yidhaahdeen war hebelow maxaa kugu dhacay maalak ha isagay la yaabayaan kollaba hebel baa naarta inugula jira mayna lahayn ayagu dembigay galeen wax cad buu ahaa way u bareereen wuu muuqday daahirkooda iyo baadinkooda wada socday laakiin wadaadkan cilmiga bartay ee naarta inagula jiro maxuu yahay intay iloobaanba bay isagii kusoo yaacayaan alam takun taamuru bimru tamuru ta'muru bilmacruuf wa can lmunkar soo kii oad macrufka dadka fari jirta munkarka reebi jirta wuxuu leeyaha waa jirta haa laakin waxaan ahaa kii fara macruufka dadka anna lama imaan jirin wa anhaa can ilmunkari wa munkarkana waan la imaan jiray munkarkana waan reebi jiray waan la imaan jiray nabiyullahi shucayb miduu qoomkiisa u caddeeyey weeyaan inuunan u dabamarayni walaa walaa anhaakum canhu shucayb alayhi salaam nabi shucayb alayhi salaatu wasalaam walaa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma stadactu wamaa tawfiiqii ila billah mar raba buu yidhi inaan inay dabamaro waxaa inaga reebayo sidaan iga reebayaan anooga hadhi marka waxaa weeyaan waa imtixaanka koobaad ee u weyn ee qofka haystay kamid cilmiga baro baro ku dadaal ku dadaal ku dadaal in badan lagugu yidhi laakiin wixii aad barato waxaa la rabaa inaad ku dhaqantood ku camal fashaa rabaa cali bin abi talib wuxuu dhihi jiray hatafa alcilmu bilcamal cilmigu wuxuu u dhawaaqay in lagu camal falo fain ajaabahu aqaam waila irtaxal haddii uu ajiibo oo markuu kuu dhawaaqo ugu dhaqan uu yahay ku dhaqanto cilmigi waa kuu baaqi noqonaya haddii kale waa kaa tegaya masale alla masaladaad ku dhaqanto weligaa kaa fakan mayso maalan salaatuduxadaad tukataa axaadiis salaatuduxa intaad akrisatay baad ku dhabaqday ood camal fashay axaadiistaasoo dhan waad xifdidsanaanaysaa adkaarta hurdada yaa intaad baratay baad naftaada ku dabaqday ood ku laazimisay ood saaxanayn ilaad ka akriso korkaad ka wada haysaa adkaar dubur salawaat salaadaha gadaashooda wixii adkaara kusoo arooray akrisatay akriskumaa la deenin naftaada ku dabaqday intaad fadhiisatay maada boodin sida bacd dalabatlcilmi ay sameeyaan oo kale caamadii baa ku hadhaysa masaajidka isagii ardayga ahaana waa ordaya meel u ordaya kitaab ama ordaya kitaab u ordaya waxba ma ahateen faruq bu le halkaas raba inu istaago hada khasaara kabiira jiddan waana message xun weeyaan risaalo xun weyan risalada ayada hataa caamagi marka dambe wuxuu leya meeshan muhimba maha waxad meesha la fadhido soo saa ma hadduu muhim yahay dadkana fadhin lahaa soo saa ma marka waxaa la rabaa daalibulcilmigu inuu fadhiyo salaad soo kama bixin ha war salaada sunadeeda tuko adkaartiina la imow kadib tag toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo wax yar ma sii foga meel la aadi mayse kii banaanka taagan kii kale ad utegi gaari weligaa ma iloobaysa cilmigaa isaga haddaad ku camal fasha wey soo saa ma wahakada dawaalik weligaaba ku soco marka hadafa alcilmu bilcamal fi in ajaaba aqaam ila irtaxal haddii uu istaagto camal fasho waa kuu jooga hadii kale waa kaa dhaqaaqaya marka arrintan haysatay kamid tahay nafsi wa nafsakum arrinta ayadaa ah aan muraajaca isku samayna nafteena dib ugu laaqano si aan u noqono kuwa ilaahay amaanay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa cilmiga wax taraya waa midka khashyada iyo cabsida wata wey ee alla ka cabsiga wata kaa wey midka la ammaanay nacam faraasu lcilmi cilmiga madaxiisa taqwallahi ilaahay cabsidiisii weeye xaqan dhab ahaan walaysa ma aha bian yuqaala in la yidhaahdo laqad ra-usta ra-iis baad noqotay madax baad noqotay sheekh baad noqotay in lagu yidhahdo ma ahee waa taqwada ilahay inay ku korodho oo wataqu llaha wa yucallimukum llah waa iswaafaqaan oo in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan aada hesho inta alla ka cabsato deedna alla uu kuusii nuuriyo kuusii iftiimiyo cilmigii aad ku camal fashay ilahay wuxuu kuu ziyaadinayaa cilmi kalu kuusii kordhinaya subxaana wa tacaala cilmi kalu ilahay kuusii kordhin kuu ziyaadin ayib fa lcilmi cilmiga ra'sigiisa iyo madaxiisu taqwa llahi ilahay cabsidiisi way xaqan dhab walaysa bian yuqaala in la yihahda maaha laqad ru'usta madax baad nagaa dhigay madax baad noqotay taas maaha waxba kuu tari mayso waxay kuu taraysa male a ayb wa afdalu thawbika alixsaanu lakin naraa thawba alisaa'ati qad labista wuxuu yihi wa afdalu thawbika maradaada mara aad xidhata waxaa ugu fadli badan alixsaan thawb alixsaan ma yataxallى bihi اlinsan wayalbisu bihi اlinsan huwa libaasu taqwa walibaasu taqwa dalika khayr markuu ilahay ka sheekeeye libaas lxisi iyo libaas lmacnawi anzalna aleyka ya bani aadam qad anzalna calaykum libaasa yuwaari sawatikum wariisha dhartii aad ku aad ku asturayseen cawradiina iyo ti xataa aad ku qurxinayseen xafladaha ku tegayseen laakiin intaa waa xisi maxsuus waay walibaasu taqwa dalika khayr marka wuxuu leeyahay afdalu thawbika alixsaan maradaada maradaad xidhato waxaa weye alixsaan ixsaanku waa maraatib ddiin martabada u sarraysay ka midta aclaa maraatib اddiin an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak alikhlaas halkaa rugni bay leedahay ixsaanku hal rukni buu leeyahay muxuu yahay alikhlaas cibaadadaada iyo daacadaada inaad alla u barhtirto subxaana ixsaanka waxaa kaloo la yidhaahdaa alixsaanu ila annaas inaad dadka ixsaan iyo samafal u samayso tacliimu ljaahil waqafd ljunax wabadlu nada wdalaaqat lwaji wanajat lmadlum wasadci bilxaqi waraddi alimi ixsaanka dadka nafciga mutacadigaa nafcigu waa labo midna aduu kuu kooban yahay salaada tukata iyo soonkaadi iyo aduunba kugu soo noqon keligaa bay khaas kuu tahay laakiin cilmiga muxuu ahaa nafciga mutacadiga hadday noqoto inaad qofka waxbarto jaahilkaa hadday noqoto inaad sadaqa bixiso waxyaalahaas waxa la dhaha nafci mutacadi huwa afdal min mxuha nafci lqaasir wuxuu le wa afdalu thawbika maradaada waxaa ugu ixsaan ixsaan iyo samafal inaad la timaado oo cilmiga aad baratay aad noqoto qof naafica oo ummadda anfaca khayru nnaasi anfacuhum linnaas aad noqoto dadka midka anfaca dadka ugu khayr badan laakiin naraa waxaan aragnaa buu ku leeyahy sheekhu thawbal isaa'ati xumayn iyo xumaan maradeed qada labista inaad xidhatay ha thawbal isaa inaad dadka xumayso oo dadka waxba u tarin oodan nafciba aada lahayn maradaasaad xidhato ood qabtaa buu ku leeyahy waa runtii yani waa yaryahay wax nafci mutacadia ah maanta ummadda ukeenay anaaniya waxa la wada jirta ana waa idilba aniga naftayda aniga waxayga aniga waxayga aniga waxayga inta badan ilaa man raxima rabbi ixsaanka iyo samafalka iyo ummadda oo khayrka loo gudbiyo iyo amru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo tacliimta iyo waxbaridda arrimahaasa u baahan marka walaakin nara waxaan aragnaa thawba alisaa'ati isaa'a iyo xumaan iyo xumayn maradeed inaad qad labista xiratay baan aragnaaye iska ilaali buu lehay idaa maa lam yufidka alcilmu khayraa fa khayru minhu an low qad jahilta weli wuxuu ku jiraa cilmiga barashadiisa su-aasha weyn ee hortaagan oo ah maadaa camilta maxaad ku camal fashay idaa ma idaa maa idaa iyo ma hadday kulmaan waxaa la dhahaa mid baa sila ah ama zaa'id ah marka hal baad ka fasiri idaa lam yufidka alcilmu cilmigii hadduuna kugu faa'iideynin khayran khayr hadduuna cilmigii khayr kuu faa'iideynin wax kaa bedelin xuntii uun kaa reebin samaantiina uuna kugu hanuuninin fa khayrun minhu waxaa cilmigaa kaaga khayr badnaa an low qad jahilta inaad jaahil iska ahaato qofka jaahilkaa macduurun bijahlihi qofka hadduu jaahil yahay jahligaasaaba lagu cudur daariba maba yaqaano laa yadri ah ilaa inuu yahay qof oo mufarid ah oo muqasir ah oo cilmigii oo meel walba yaala ka gaabiyey jahli lagu cudurdaari maayo laakiin asaasan way kala tahy meel gaaban oo laga soo dhacay iyo meel koroo laga soo dhacay isku mid maaha meel gaaban qof kasoo dhaca wax weyn ma gaarayo laakiin meel fog qof ka soo dhaca waa kala jabaya waa kala gogaya qofka cilmiga bartay waa sidaas meel fog buu kasoo dhacaya hadduu cilmigii maaragtay khayr iyo wanaag u keeni waayo wain alqaaka hadduu kugu rido fahmuka fahamkaadi fii mahaawin qowraarin iyo god fahamkaadi oo meel xun kugu tuuray falaytaka uma laytaka maa fahimta shalaytadaadee alla maxaadan waxbaba u fahminba laytaka uma laytaka maa fahimta ah, waba ma waxba maadan fahmini ama waxba maxaad u fahmin oo cilmiba u baraninba haddiiba uu cilmigaadi iyo aqoontaadi meel xun ay kugu tuurayso waa dadka ahlulbidcaha iyo ahlulinxiraafka dadka la yidhaahdo oo dakahooda iyo caqligooda iyo faseexadooda aad la yaabayso laakiin aan lahayn zakaa utuu dhakaan buu yihi ibnu taymiya raximah llah mu ka sheekeynay almucatila wاljahmiya wاlmurjia wاlmuctazila wاlfarq daala markuu ka hadlaayey oo dood badan la galay oo difaacay sunada xataa saara xataa luqiba bishekhi islaam islaamka sheekhoodi baa lagu laqabay raximah llah kutubtiisa iyo cilmigiisa ninka arkay iyo dawaawiintiisana waa uqirayaa wuxuu yihi utuu dhakaan walam wamaa uutuu zakaan waxaa la siiyey dhakaa iyo caqli dadka ayaga ahee cilmigoodii meel khaldan ula galay falsafo iyo faseexo ay kugu leexiyaan bay leeyihiin wamaa uutuu zakaan lama siinin waxay ku dahirmaan oo dembigooda maaragtay lagu dhaafo oo camal wanaagsana lama siin wa ucduu fuhuuman wamaa ucduu culuuma fahan waa la siiyey laakiin cilmi naafca lama siin waa kan balaaqadii iyo mantiqii iyo falsafadii kaa badan laakiin say u socdeen u socdeen bay ilaahiyaadkii galeen markaasay shaki ku dhinteen qaarkood qaarkoodna markii u dambeysay ay saxiix saxiixulbukhaari xabadka iska saareen oo ay dhaheen mid kanaan ku dhimanaya qaarkoodna ay dhaheen amuutu bimowti alcajaa'is cajuuza aan waxbaba garanaynin oo fitra ku nool siday u maarata u dhimanaysaan u dhimanaya amaan ku noolanayna wa ucduu fuhuuman wamaa ucduu culuuman lama siinin wa ucduu samcan waabsaaran waafida waxaa la siiyey maqal iyo arag iyo qalbi fma agnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidathm min shay id kanuu yajxaduuna biaayaati illahi waxaaqa bihi ma kanuu bihi yastahziuun saasuu leh ayadaas ku dabaqay marka fahamka oo khaldamana wax ka daran ma laha inuu qofku uu si khaldan wax u qaato oo qur-aankii iyo sunadii iyo tawxiidkii iyo caqiidadii uu dhinac qallocsan u fahmo waa cudurka u weynee mahaawida qofka ku tuuray qowraarinta wain alqaaka fahmuka hadduu kugu rido fii mahaawin haawiye hadduu kugu rido fa laytaka uma laytaka maa fahimt maxaad waxbaba ufahmin o u baranin oo iskagaba dhaafi weyda cilmiga nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray ducadiisa waxaa kamid ahayd allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magangalayaa cilmi aan waxba anficaynin cilmi aan waxba i anficaynin oo naftayda aan waxba taraynin oo akhirada waxba utaraynin ilaahu yaan kaa magangalay buu dhihi jiray nabi sala allah aleyh waali wasalam waa xilal imaamkan kale wey waan soo marray in lagu naarayo qofka oo lagu cadaabayo satajni min himaari اlcajzi jahlan wa taskuru fi lcuyuuni idaa kabirta jahliga iyo xumaantiisuu ishaaraya iyo aqoon la-aantu meesha qofka ay gaadhsiinayso iyo waxay dhaxashinayso <clears throat> sababta keenta jahliguna wuu ku sheegay oo waa cajz cajiz baa keenay sababtu waa cajiz inuu wax barto oo wax akristo waxbaa ka saaran futuur baa saaran khumuul iyo cajis iyo wahsi <coughs> ayaa ku dhegan <clears throat> satajnii waxaad guran doontaa min thimaari lcajzi cajiskii aada cajistay midhihii aad ka dhaxashay waxaad guran doontaa jahlan jaahilnimaad guran oo qofka hadduu cilmigii waxbarashadii u ka cajisto beerta u baxaysa waa beer la yidhaahdo be jahl beerta jahliga beertaasu guran marka lama dhici karto asaga oo iska jiifo inuu cilmi helo isaga oo aan dadaalin inuu cilmi helo ma dhici karto marka cajiskii waxaa laga dhaxlay jaahilnima laga dhaxlay kelimadii mashhuurkeedna waad garanaysaa ee yaxya bn yaya yaxya bin abi kathir alyamani laa yustadaacu alcilmu biraaxat اljism bacdu salaf waxay dhihi jireen kelimaadka aimada iyo salafka kaanaha takruju min mishkaati nubuwa kelimo weyn waxaa jira kelimaad khaalida ah oo sida qur-aanka iyo sunnadii macaanidoodii oo kale ah dhadhankii qur-aanka ayaa ku dhex jira dhadhankii sunada kudhex jira waa kelimaad ka soo baxay quluub saafi ah oo naasixa ah, qalbi saafi oo naasixa ah. culimada hadaladii ku hadli jireen waxaa kamid a ah, uu dhihi jiray yaxye laa yustataacu lcilmu cilmi laguma helo biraaxat ljismi jismi loo raaxeeyey jid loo raaxeeyey cilmi lagu heli maayo ma dhici karto satajni waxaad goosan doontaa min himaari lcajzi cajiska midhihiisii jahlan jahli baad guran midhihii cajiskeed abuuratay ee tabcatay waxaa kuu soo baxaya jahlan jaahilnima kuusoo bixood goosan wa tasquru fi lcuyuun tasquru waad yaraanaysaa fi lcuyuuni indhaha dadka idaa kabirta markaad weynaatana a markaad weynaato adoo qof weyna dadka agtooda waxaad ka tahay wax saqiiraad ka tahay waxba mataqaana de lena aqoon malihidi qofka yar ayaa kaa weyn waad aratay salaada naga bixi sheekhow na wacdi sheekhow noo khudbee sheekhow noo nikaax sheekhow cilmiga noo sheeg sheekh masalada maxay tahay ya iyo haybada iyo ixtiraamka cilmiga inkastoo dee xilli lagu jiro runtii aad iyo aad u khatar badan oo de waxaa la yihi lax walba meesha isdhigtaa lagu gawraca miy dhahan ama sharalkay dhigto riba lm ribe laxdana waa lamid soo saama daayib lax marka hore iska gurguurata iska hel rida wey dhibka badan marka haddana runtii waxaa weeyaan ixtiraam iyo qadarin tii la rabay culimmada ma haystaan laakiin ninkii naftiisa ilaaliyo oo isdhowra ilahayna waa dhowraya subxaana wa tacaala alaa kullin mar walbaba culammadu waxaa weeyaan sharaf bay ku leeyihiin marka laakiin aan cilmi lahayn si kastaba u weynaadee isagoo odaya oo weyn cilmiga hadduuna lahayn waxaa ka fiican ka cilmiga leh wa tasquru waad yaraanaysaa fi lcuyuuni indhihi baad ku yaraan idaa kabiirta markaad weynaato oo adoo weyn oo kabiir ah ayaa haddana aadan wax weyn oo baala aada lahayn oon dan lagaa siilahay inaad jarti inaad joogto waa soo wadaaba wuxuu leeyahay wa tufqadu waa lagu weyn in jahilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo baaqi ah adoo joogo baaqiya lagu weyn oon lagu lagu tabayninba wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddaad wax baratana walow fuqita ha lagu waaye haddaad wax garana adoo maqan ayaa lagu tabi oo lagu ogaan oo joogtaa oo cilmigaadi laga faa'idaystan saasuu yiri lagu dhihi oo cilmigaadi la dhaxli qad maata qowmun wamaatat fadaa'iluhum wa caasha qowmun wahum fi nnaasi amwaatun bu yiri dad baa dhintay markaasay la dhimatay wax allaala waxay ahaayeen oo maal iyo mansab iyo wuxuu ahaaba wacaasha qowmun dadna way nool yihiinba wahum finnaasi dadka dhexdooda amwaat ayagoo dhintay ayagoo dhintay bay dadka dhexdoodiisa haddana nool yihiin wa tufqadu waa lagu weynayaa in jahilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo baaqi ah oo joogo baaqi ah haddana lagu weyn oo jirinba kaanaka lam takun waxaan jirin baad lamid tahay wey wa tuujadu waa lagu heli oo waa joogtaabay ka dhigantah in calimta haddaad wax barato walow fuqidta aba lagu waayo ah maqnaatide xisana u maqnaatide macnaahaan waad joogtaa macnahaan waad joogtaa watadkuru qawli qawlka musanifka waa noo naseexeeyey naseexo wanaagsan oo qiimo badan welina waa noo wadaayo nagama daalin wuxuu leeyahy watadkuru qawli qawlatii tadkuru waad xasuusan doontaa qawlatii orahdeeda iyo naseexadayda laka adiga aan kuu qawlay bacda xiinin muddo kadib waa kadib baad xasoon doontaa bu yidhi hadda waxaa laga yaaba inaa aada u fahmin laakiin muddo kadib iyo waa dambe yaa si xaqiiqo oo waaqica u arki doontaa wa tadkuru waad xasuusan doontaa qowlatii orahdayda iyo hadalkayga iyo naseexadayda laka adiga aan ku naseexiyey bacda xiinin muddo kadib idaa xaqan si dhaba haddaad bihaa qowladaas iyo naseexadaasi yowman maalin un camilta aad ku camal fasho haddaad maalin ku camal waxa aad aan kuu sheegay waad fahmi doontaa oo haddaad cilmigii barato oo cilmiga barada aan ku yidhi haddaad barato wixii aan kuu sheegay baad arki doontaa adoo taaj ah adiga oo maaragtay dadka ku dhexdii sharaf ku leh adiga oo noloshaada ay ku fiican tahay adiga oo maaratay dadkii maaratay eh, ka koreeya adoo ilaahay nicmo ku siiyey adoo janno iyo aakhira ku galay markaad dhimatana watadkuru waxaad xasuusan doontaa qawlatii orahdayda laka bacda xiin muddo kadib idaa xaqan idaa goortii xaqan si dhaba bihaa kelimadaasi iyo qawladaasi iyo hadalkaasi yowman maalin uun camiltaad ku camalfasho in ahmaltaha waa dhinaci kale in ahmaltaha haddiise aad dayacdo oo aad iskaga tagto naseexadaydi wa nabadta nusxan naseexadiina aad iska xoorto wa miltaad u leexato ilaa xudaamin xudaamu dunya wa mataaciha wa zakrafatiha ilaa xudaamin adduunyada alaabadeeda iyo muuqaalkeeda aad u leexato qad jamacta inaad aruuriso un aada raadiso lasawfa hadda kadib waa dambe hadda kadib baad tacudu qaniini doontaa farahaada min nadamin shallayto darteed calayhaa kelimadii iyo qowlkii aad u nadaamoonayso u shallayayso wamaa tugni nadaamatu nidaamana ma deeqayso waxba ma tarayso in nadimta haddaad shalayto haddaad shallaytooto laa taxiina manaasin wey ah, shalayto markaa waxba ma taraysu kuleyahy musanifka raximah llah wa tadkuru qawlati naseexada xilligeeday ku fiican tahay in la qaato oo lagu dhaqmo saad u shallaayin wa tadkuru qawlatii odhahdayda iyo hadalkayga waad xasuusan doontaa laka aan kuu leeyahay bacda xiinin muddo kadib idaa xaqan si dhaba haddaad bihaa kalimadaasi yowman maalin un camilta ku camal fasho in ahmaltaha haddaad ihmaaliso ood dhayeelsato ood iska xoorto ood macnoba aadan u geenin iska ihmaaliso ihmaal waxa weeyaan aadan waxba aadan ka soo qaadin wanabadta nusxa naseexadiina aad ka xoorto wamiltadeen aad u leexato aad tirado meesha anigoo makaba waxeynaye meelka adduunkaygaa raadsan aad tiri wamilta aad u leexata ilaa xudaamin adduunyada burburkeedii iyo jajarkeedii birbirkeedii ayaad aaday qad jamactaha inaad aruurisaad u aaday wixii wanaagsanana waad ka tagtay atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wixii wanaagsanaabaad waxaad ku bedelatay wax xun baad ku bedelato qaadatay lasoofa hadda kadib yaa tacudu qaniini doontaa farahaada wa yowma yacaddu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani itakadtu maca arasuuli sabiila daalimkii naftiisa dulmiyey maalinta uu qaniini doono gacmihiisa uu dhihi doono maxaan rasuulka wadadiisa u raaci waayey oon ooga dhigan waaye khaliil iyo saaxiib oo kaa kale ee ifasahadiyey waddadiisii aan u raaxay oon saaxiib oga dhigtay walama takid fulanan khaliila hebel maxaan saaxiib oga dhigtay lasawfa tacudu min nadamin alay nadamin shallat calayha wuxuu leeya wamaa tugni nadaama shalayto waa shay xaaraanay soomaalida tiri xilli dambe inaad calaacasho tira waryaa war maxaa igu watay ya waad shalaayi leene wax la ogaya xaqiiqaa wey shay kasta oo khayra markuu ku dhaafo ood aragto dad kale oo ku guulaystay waad shalaay wax la ogyahay wey madarasaad gashay madarasada iyada aheed ka baxday werwareeg baad gashay raggii oo takharuja oo xafladii loo qaybinayo aragtay maalintaas maxaa ku yaala maxaad dareemi ya ha ohintaas ku celcelinaysaa ohintaas ku celcelinaysaa kitaab baa la bilaabay waxoogow geesgees baad ka fiirisay kitaabkii waa dhamaaday baa lagu yiri robabkaa lagu subxinayo maalinta maxaad waxaad dareemi shalaytaad dareemi dugsi qur-aan haad gashay quraankii baa la xifdiyo dadkii oo xufaad oo qura ah iyo adigii oo meesha iska taagan oo amboogad ah oo meel iska fadhiyo ama maaha ah muruqmaal iska noqday oo meelaa iska taataagan shalayto waayo taa waxa matarayso wamaa tugni nadaama shalayto wax ma deeqdo ina dinta haddaa shalayto idaa absarta saxbaka fii samaain marka waxaa weye muqaarana weligaa ha ka hadhin kayrka soomaali waxay dhahaan kayrka hadh kayrka hadh ee la dhihi jiri ninka xoolaha si fican udaajiya xoolihiisa deena soo bixiya xoolihiisa deen ka guursado kayrkii iyo mid waxaa jira xoolihiisa bahalka cuni oh, oo meelaha tataagan marka dambana meelaha fadhiya mar walba kayrka hadh waa jiraa wuxuu ku leeyahy marka idaa absarta haddaad aragto saxbaka saaxiibka mufrad lmudaaf weeyaan asxaabtaadii fii samaa-in meel sare ayagoo ka muuqda haddaad asxaabtaadii aragto oo guulaystay oo najaxay oo aqoon iyo macrifo iyo cilmi yeeshay oo guulaystay a idaa absarta haddaad aragtood fiiriso saxbaka asxaabtaadii fii samaayin meel kore qad irtafacuu ayagoo ka kor maray calayka korkaada kaa kormaray haddaad aragto walxaal qad safulta adna aad hoosayso ood asfalu hoos aad joogto meeshiibaad fadhidaa fa raajicahaa kelimadii iyo maquuladaydi iyo naseexadaydii dib ogu noqo wadac canka alhuway dac ka tag canka xaggaada alhuwayna tallaabo xumida tallaabo xumida da huwayna huwayna waxaa weeyaan waa su-u lmashyi tallaabada xun iyo muxuua ah meelsi xun socodka ayaa la dhaha huwayna tallaabada gaaban da hor u dhaqaq famaa bilbut'i tallaabo gaaban iyo badiinimo iyo cagajiid ma aha tudri tudriku midaad ku gaadhi maa dalabta waxaad raadinayso waxaad raadinayso tallaabo gaabni ku gaari mayside horay u gaaro dadkii ku dhaafe waa lagu dhaafe dadki waa tageen nasixa cajiiba waayo nasixa nasixa aad iyo aad u cajab badan wey shaxd lhimam baa la yihahdaa musanifka waana soofeenaya raxmat ullahi alayhi ramat llahi aleyh dhaha raxmat ullahi aleyh faraajixaa muraajic idaa absarta saxbaka haddaad aragto fii samaayin meel kore qad irtafacu adigoo kor maray alayga kagaa kor maray waqad safulta adigana aada hoos taaganta hood hoosta hoose amankan fadhido meel gaab meesha hore irifkeed ee waa hore ay dhaafeen baad amankan fadhidaa <coughs> aqoontaadi iyo macrifadaadii faraajichaa muraajicee oo masalada iyada aheed iyo qowladeedii iyo naseexadeydii diba ugu noqo wadacanka alhuwayna iskaga tag socod gaabnida famaa bilbudi tallaaba gaabni ma aha tudriku midaad ku gaari maa dalabta wax dalbayso raggaa saa ku gaari maysid imaam shaafici ashcaartiisii muhimkaeed ee qiimaha badneed waxaa kamid aheed wuxuu dhihi jira yaa man yuxaawilu bilamaani rutbati kan bayna mustafirin wa aakhara raaqi wuxuu leeyahay yaa man yuxaawilu qofka raadinaya isku dayayo bilamaani yadadiilo un ficil u bedeli mahayo oo dhaqan gelin mahayo ee yadadiilo allayaa allayaa saa yeel allayaa waa waa waa sameynto amaani iyo yadadiilo un qofka isku dayaya rutbati martabadayda inuu ku gaaro martabadayda shaafici baa saale martabadeeda qofka rabo inuu ku gaaro amaane iyo diile iyo ilaa saa samee ficlaan laheed iyo sheeke sheeke inuu ku gaaro ninkii rabo martabadayda waxaan ku weydiinayaa buu le kan bayna mustafirin wa akhra raaqin mid hoos fadhiya iyo mid meel koraya oo socda intee udhexaysa kan meel buu koraya wuu sii socdaa jalanjar u sii socdaa mar walba waa kasii libdhaya waa sii socda kana meeshan u fadhiya intee udhexaysa buu kuleeyahy wuxuu yihi aabitu sahraana dujaa watabituhu nawman watabqa bacda da lixaaqi aabitu sahraan ma waxaan soo jeedi caawo sahraana anuu soo jeedo sahraana duja habeenka anuu soo jeedo baxigii iyo qiraa'adii iyo mudaalacadii iyo muraajacadii iyo cibaadadii miyaan caawo dhan kusoo jeedi wa tabiituhu adna habeenkii ma waxaad baryi nooman adoo hurda iska jiifa wa tabqa haddana ma waxaad raadinaysaa bacda daaka arrinkaa kadib lixaaqii inaad soo gaadho inaad soo gaadho miyaad haddana rajaynaysaa hay waa dhici kara maaha bu ku leeyahy ah, soo maarti rag waa isquusinaya rag waa issamrinaya shaafici raximahullah marka waxay ka tahay waxay ka tahay ma aha inuu faantamayo oo isfaanaya ma aha fakr iyo faan ma aha kii xumaa ma aha waxaa weeyaan waa dhiirin dhiirigelin iyo tashjiicin iyo baraarujin iyo qaflada annagaba hadda qaflada naga kacdayso naga kacaysa annaga a ah, way naga kacaysaa marka taas oo n ku socon weeyaan on qalbigeenna aan aan sii soofeyno dadaalla aan sameyno safxo jadiida iyo dadaal badanna haddaba aan bilowno faata maa faata wixii tegay waa tegay waxaa dambaa laga yaabaa inuu ilaahay noo barakeeyo ilahay cilmi naafican ka baryanaayo cibaado suuban nasal اllahi asalaamata walcaafiya wabillahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina mxamed